asharcu sharciga meelihii sharcigu sheegay oo beenta uu banneeyey meel aan ahayn sarbeeb ha u furin naftaada ha u furin haddaad u furto albaabkaas waa kula gudbayaa fa yaa daaliba alcilmi ardaga cilmiga dalbayow ixdar ka digtoonow an tamruqa inaad ka baxdo min asidqi runta ilalmacaariidi sarbeebyaal aad u baxdo falkadibi haddana been aad usii baxdo been cad aad u baxee marka dambe midba miday kuu dhiibe wa aswa'u maraamii haadalmuruuqi bixitaankaas meelaha uu kugu tuurayo kan ugu xun alkadibi waa inaad been ka sheegto filcilm markaasna waa halaagsamayda ammaanadiiad qiyaamtay waxa weeyaan mar haddii ay gaarto inaad ilaahay ka been sheegto waa dembi la galo dembigii ugu weynaa wey qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa baطn wاlإثma wاlbaqya bغayri اlxaqi وan tushrikuu biاllaahi maa lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi maa laa taclamuun dembi ilaahay laga galo derajada ugu weynu waa in ilaahay laga been sheego oo waxaan alla xalaalayn laydhah waa xalaal waxaan alla xarimin laydhah waa xaaraam mas'ale aadan ogeyn ilaahay sifaadiis uusan lahayn la yidhaha sifadaasuu leeyahay ama middii uu lahaa la inkiro la yidhaha ma laha wax dembiya oo ilaahay laga galo xata alishraaq billaah tanaa ka sii weyn wax dembiya oo taas la mida ma jiro marka halkaasuu kugu ridayaa waxaana noqoydaa qofaan diin lahayn marka dambe xadiidka anas ibni malik nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu uhi laa amaanata laa iimaana liman laa amaanata lahu qofkaan ammaano lahayn oo khaainka iimaan male iimaan male qofkaan ammaano lahayn laa iimaana liman laa ammaanata lahu walaa diina liman laa cahda lahu diinna male qofkaan ballan lahayn marka waa iimaan la-aan la'aan ammaano la'aantu wax la khiyaanana waxa ugu khatarsan waxay tahy waa diinkii oo been laga sheego waa khiyaano meesha ugu dambeed xadiiska imaam axmed ayaa wariye waa xadiis saxiixa marka qatara uu kugu ridaya meel qatara uu kaa tuurayaa maxaa markaa beentaas loogu dhacaa sababaha beentaas loogu dhaco sababka ugu xunu kuu sheegaya sababaha keena beentaas dadku inuu ku dhaco oo qofku mas'ale uusan oqoonin uu yidhaahdo waa saas masale uusan oqoonin uu sheego sababaha keena waxa ugu weyn uu kuu sheegaya lidaa'i munaafasati اlaqraani dadka isku waqtiga ah aqraan waxaa la yidhahdaa dadka isku waqti nool oo dulaabulcilmiga ah ama culummada ah oo isku waqti joogaa la yidhaha aqraan marka dadkaas sida badan shaydaanku wuxuu ka dhex ridaa waxa la yidhaha munaafasa iyo tartan shaydaanka qofka wuxuu ku afuufayaa inuu is yidhaahdo waqtigan culimmada joogta adugu midka u cilmi badan aad noqotid hal uu yidhaahdo waa midka ugu cilmiga badan shaydaanka ku afuufaya oo waxaas ku ridaya kuwaas kaluu la tartama inuu ka soo sara maruu rabaa oo sumcadiisu ay adduunkao dhan ku faafto intaas mar haddii shaydaan kugu rido waa ku halaagay marka godkuu kula rabayna waa kula helay markaasuu yihi shiiku lidaa'i munaafasati alaqraani dadka isku waqtigaa tartankooda cudurkooda darteedna uu kuugu rido muruuqaasu inaad ilaahay ka been sheegto ood cilmigii ka been sheegto munaafasat laqraan dadka isku waqtiga ah tartamidooda tartamidaas cudurkeeda tartamidaasaa cudur ah taasaa waxay tahay cudur cudurkaas dartiis ayuu kuugu ridayaa inaad cilmigii ka been sheegto iyo wadayaraani sumcati sumcadda duulideeda fil aafaaqi jihooyinka ay u kala duusho waxaa shaydaanku kuleeyahay sumcaddaadu meel walba ha gaarto marka markii masale la weydiiyo masaladaas ka waran wuxuu leeyahay waa iska tuurana isagoon masaladii meel ku ogeyn meel uu ku sheego aan aqoonin wuxuu leeyahay saas weeye haddii xataa uu ka leexda wuxuu leeyahay saasaan u malaynaya saasaa la dhihi jiray saasay culummadu sheegi jireen waa waxaansan wax meel uu ku ogyahay la arag oo kan weydiinaya xataa inuu ka jaahilsan yahay dhacdo markaasuu si u xeeladaysa tega saasaan maqli jiray wuu leeyahy cabdullaahi ibn mascuudna wuxuu yidhi ina min alcilmi an taqula limaa laa taclamu laa aclamu ina min alcilmi an taquula limaa laa taclamu allahu aclam waxaa cilmiga ka mida waxaadan oqon inaad tiraa ilaaha yaqaan markii lagu weydiiyo ma aqaan anugu ilaaha yaqaan cilmiga taasaa ka mida ina min alcilmi an taquula limaa laa taclamu allahu aclam sharxan xadiiska waa inin dhiga imaamu lbukhaari ayaa wariyey taasna qofku hadduu waayo waa halaagsamay qofku waa inuu wuxuusan oqoonin ay meeshan u taallo ma aqaan caalim kastuu yahay arda kastuu leeyahay magac kasta iyo sumcad kastuu gaaro masale marka la weydiiyo uusan oqonin waa inuusan ka leexleexan inuu yidhaha ma aqaan taas waxay keenaydaa isagu shaydaanku wuxuu leeyahay sumcaddaada baaba'ayd waxbad ma oge masale heblaa la weydiiyo ma aqaanu yidhi heblaa la weydiiyo ma aqaanu leeyahy laakiin saas maahan waa been taas waa tala shaydaan ee saxdu waxay tahay dadku qofkaas waa ku kalsoonaanaya waxay ogaanayaan inuu yahay qof diintiisa ilaashanaya oo ilaahay aan ka been sheegayn oo cilmigiisa wuxuu noqonaa cilmi lagu kalsoonya marka sumcad iyo wanaaga uga siyaada laakiin shaydaanku wuxuu u tusaa wuxuu isleeyahay haddaad tidhahda ma aqaano khalaas waa kuu dhammaatay waxaadna noqonaydaa in lagu yidhaahdo wax ma yaqaan shiiqu waman tadallaca qofka uu hanqal taaga ilaa sumcatin sumcad sumcadaasoo fowqa mansilati darajadiisa ka sarayda qofka uu hanqal taaga sumcad ka sarayda darajadiisa cilmiga meeshuu ka joogo meel ka sarayda qofka u taaga oo is ihahda meeshaas inaad joogto dadku ha kuu fahmeen ah, marka cilmiuusan gaarinuu sheega ah, cilmiuusan u sheega qofka u taaga falyaclam falyaclam ha ogaado anna filmirsaadi laabka rijaalan ragaa ku jira rag ilaahay diinta ku ilaaliya laababka ku jira ah, inna filmirsaadi laabka rijaalan rag ayaa ku jira raggaasoo yaxmiluuna side basaa'ira oqoonyaal oqoonyaalkaasoo naafidatan hoos u gelayda qofka warkiisa markaad warka sheegto dad waxaa jooga ilaahay diintan ku ilaaliyey oo laababka kugu jiroodaan adigu ogayn oo warkaaga si saxiixa u miisaamaya oo hoos u fahmaya ah, hoos u gelaya warkaaga naafid waa hoosay u gelayaan warkaaga oqoon waxay leeyihiin naafidaah oo hoos u nufuud ulo hoos u gelayda qofka wa aqlaaman qalimyaalna waa ay siteen qalimyaalkaasoo naaqidatan wax naqdida qalimyaal oo wax naqdida hoosay u gelayaan waa fahmayaan qofkan warkiisa qalamay u haystaan naqdiyay ka diyaarinayaan ilaahay baa diinta ku ilaaliyey inaa naxnu nazalna dikr wa inaa lahu laxaafiduun ilaahi weynaa subxana wa tacala markuu leey diinta inaga soodi annaga ilaalaynna ilaalintaas ilaahay daduu ku ilaalina dadkaas marka waxay sitaan oqoon oo hoos wax u gelayda oo wax daqiiqa fahmayda iyo qalan wax naqdiya ah, ay haystaan fayazinuuna waa miisaamayaan asumcata ismaqashiiska bilahari xadiidkaay ku miisaamayaan ah, ilaa adiga diinka markaad ka been sheegay ismaqashiinay aheed waxaad isdhehayday waxa weyaan jaahil lagu dhihin wax ma yaqaan yaan lagu dhihin marka waa ismaqashiin wey warkaagii warkaagii ismaqashiintahay ay xadiidka ku miisaamayaan fatatimu waxaa dhammaystirmaydaa tacriyatuka inaad ka marnaato can alaaati macaani saddex macno saddex macno inaad ka qawnaato aad dhammaystirmayda saddex macno oo qiimo weyn u leh qofka daalibkaa saddexdaasaad ka qawnaanay marka fatatimu waxaa dhammaystirmayda tacriyatuka inaad ka qawnaato can alaaati macaani saddex macno alwal faqdu iqati kalsoonidii inaad weydo min alqulubi qulubta ka weydo dadku waxa weeyaan markaad u sheegto masaladan oodan aqoonin waa banu aadam maalin maalmaha ka mida ah inuu ogaadaa la arka inaad lunsaneed dadkana lumiday masladana aadan asiibin bal isla daqiiqada gudood inuu ogaadaa la arka qofkaas aad uga been sheegtay so uma jeedid markay ogaato masle hible ka been sheegtay oo masle hible aad ka been sheegtay kalsooni dambe cilmigaaga lagu qabi maa meesha awal shaydaanku ku haddaad tiraa ma aqaan lagugu kalsoonaa maa bilcagsi wey xaqiiqadu markaa diinta ka been sheegtaad kalsoonida weynay oo laleeya waaba masale hiblu ka been sheego masale hiblu ka been sheegay wax qaba aan la arag qowl aan wax qababa la aragu sheegay se uma jeedid aلثaanي tan labaad dahaabu cilmika cilmigaagu inuu tago waاnxisaaru اlqabuuli aqbalidiina ay faydanto waxa weeyaan awal meeshay dulaabtu cilmiga kaa qaadanayeen kaa aqbalayeen khalaas waa ka faydmayeen waxay ogaanayaan in waxa aad u sheegaydo waxaad hubto aysan ahayn waxaad u sheegaydaa waxaad hubta inaysan ahayn ay ogaanayeen markay ogaadaan aqbalkii ay cilmigaaga aqbalayeen meeshaa ka baxa marka yaa kaa qaada cilmiga khalaas cilmigaagii marka saasuu ku khasaara inaan waxba wax cilmiga kaa qaato aad weydo waa tan labaad ahaali allaa tusadaqa inaan laguu rumayn walow sadaqta runba aad sheegtid marka ay caddaato inaad kadaab tahay oo diinka ka been sheegaydo hadda waxaa run markaad sheegaydo waa inaan lagaa aqbalin aad gaari oo waxaa la idhahdaa beentaada hore runtaada dambey u baas tagtaa runtaada dambe waxaa baas ku noqda beentii hore kaaga tagtay marka saddexdaas musiibaa kugu dhacayda wa biljumlati duuduub ahaan faman yaxtarif qofka kasbada oo ku shaqaysta zukhrufalqowli hadal la qurxiyey hadal la dhaldhalaaliyey oo been ah oo aan ahayn xaq iyo run fa huwa qofkaasu akhu saaxiri sixroolaha walaalkiis weeye sixroolaha walaalkiis weeye macnaha sixrooluhu shabahaa nuuc sixra weeye hadalkaasu walaa yuflixu saaxiru saaxirna ma liibaano xayu ataa meel alla meeshuu tago ma liibaano wallaahu aclam waa musiibo qofku diintiisa inuu ka been sheego waxa uusan oqoon inuu sheego waxyaala mararka gabal aad arkaydo isleedaha qofkaas muusan ilaahay rumaysnayn ninaa maalin yimid markaas wuxuu leeyahay shiikow islaanaan furay marka markaan furay nin macallin ahoo agteenna dugsi ku hayaan u tegayo waxaan idhi macallin bal ka warran markaasuu wuxuu yidhi yidhi maxaad iskaga furtay markaasaan yidhi waa caraysay markaasuu yidhi waan iska haysta islaantaada nin caraysan wax kama furmaane islaantiaan iskala jo iska haystay ayaan maraan haystay aan isku dhacnaan haddana furayo markaasaan macallinkii ku ordayo markaasuu yidhi uu yidhi e, maxaa dha maxaa u furtay wallaahi waxaan is idhi uu yidhi aad kala hartaan martaan waa isku dhiftooteen ma caraysneed ma caraysnayn markaasuu yidhi yaa idinla joogay markaasaan idhi ilaahay maan aadina lama joogin kaasuu yidhi iska hays haddaan lagula joogin <laughs> inaa lilaahi wa innaa ilay innaa lilaahi ha maxa lagula joog maya haddaan lagula joogin ma furne markhaati baad amil heed maya iska hays waa dhawaadan haddana furay waxaan ku leeyahay hadde intaaso ilmaday dhaleen marmarna saddexu ku fura furiimadaas waa dad waa hore kala haray oo daqadoodii dhammaadeen oo haddana ilma iska dhalaya yaa ka mas-uula waxaa ka mas-uula muftigii soo maaha man aftaa biayri cilmin faina man uftiya bikayri cilmin fa inamaa ismuhu cala aladii aftaa nabig wuxuu ihi sal allahu alay waslm qofka loo jawaabo cilmi la-aan dembigiis wuxuu saaran yahay qofka u jawaabay ah. man uftiya bigayri cilmin fa inamaa imuhu cala aladii aftaah marka intaas waxa weya nin isla ameen iyo gabar islaabeen oo ajnabi kala oo isla jiifa dembiga isaga dusha saarana isaga dusha saarana ah. marka inuu qofku aad uga fiirsado masaailka uka jawaabayo alaslu raabic wahalaaثuun asalka soddon iyo afreeya junnatu daalibi اlcilmi ardaga cilmiga dalbaa gaashaankiisa uu naarta iskaga dhigaa wey gaashaanka naarta uu iskaga dhigaa qofka cilmiga barana alaslu raabic wahalaaثuun asalka soddon iyo afreeya junnatu daalibi اlcilmi qofka daalib cilmiga gaashaanka uu naarta iskaga dhiga junnat اlcaalimi ardayda kaliya maahan junatulcaalimi caalimka gaashaankiisu laa adri wey gaashaanka uu qofka caalimka naarta iskaga dhigaya ma aqaan wey masale ii sheeg shaki yara ka galay ma garanaayo halkan waa inuu gaashaankaas u yaalla hadaad gaashaan weydo naartaad isku dhacayda shaki yarba markuu kaa galo ma aqaan ma aqaan masaladan ii sheeg hadday u caddahay u sheeg bes ku caday laa adri gaashaankan u halkan kuu yaala ood naarta iskaga dhigto hmm. hadda waa caalimkii bal caalimkii hadday tahay fiiri gaashaankiisi laa adri ka waran marka daalibkiina daalib aan gaashaankiiba wadan ka waran ah, caalimkii tanaa gaashaan u ahayd arday isagoo hadduu gaashaanka tuuro ka waran qof gaashaan tuuray dagaalna galay wixii ku dhici lahay ku dhaca soo ma jeedi junnatul caalimi caalimka gaashaankiisu laa adri wey ah, ma garanayo wayahtiku waxaa dilaaciya xijaabahu gaashaankaas xijaabkiisa alistinkaafu kasantaagid minhaa gaashaankaas uu ka santaago minhaa min aljunna gaashaankaas hadduu ka santaago is idhaahdo waa lagula yaaba waa ceeboobe oo iskala weynaado ma aqaan hadduu iskala weynaado waa dilaacay gaashaankiisi waa dilaacay qofkaas naarti iyo asagaa isku furan marka naarti wax ka xiga male ma aqaan hadduu dhihi waayo imaamu maali imaamu daari lhijre shaafici shiiqiisii a inta nin u yimid oo yidhi meel heblaan ka soo safray ilaa afartan masaluu weydiiya l markaasuu inta sheegay waxaan toban dhammayn uu yidhi inta kale ma aqaan markaasuu yidhi meel heblaan kaaga soo safray dadkiiaa isoo diray maxaan leey maa u tago markaas waxaa tidhahdaa waa oqon waay dheh markaad u tagto waa weydiiyey intaana waa ii sheegay intaana waa oqon waay orod ku dhuhi waa kaasa dadka naarta ka cabsanaya waa imaam maali ah. soo ma maantana waxa weya masaa'il haddii asxaabuulbeder layskugu keeno ay dhihi lahaayeen laa adri ah, wilyan iska tuurana taas ah. laqad saqadta cala alkhabiir haddaad khabiirkeed waa heshay wa calayhi kaas marka haddaan qabanno wuxuu yidhi junatulcaalimi caalimka gaashaankiisu laa adri wey wayahtiku waxaa dilaaciyo xijaabow gaashaankaas xijaabkiisa waxaa dilaaciya alistinkaafu inuu ka santaago minhaa min hadi اlkelima kelimadaasoo ah junat اlcaalim oo ah laa adri wa qowluhu iyo inuu yidhahdo yuqaal saasaa la yidhaha kelimado wuxuu adeegsana oo xoogaa iska majhuul ah masaladaas kana ah, saasaa la yidhahda saasaa la sheegi jiray bacd alculamaa waxaan ka maqlay saas iyagoo leh uu leeyahy wax uu hayana male wacalayhi asalkaas haddaan qabanno faina nisfa alcilmi cilmiga darkiis laa adri weeye Ah, cilmiga darkiis laa adri wey maxaa yeele fiiri masaa'ilku waa mid kuu cad iyo midaan kuu caddayn midii kuu cad waa sheegay midaan kuu caddayna laa adri cilmiga kale bar marka ah, bar waxa aan ah laa adri fa nisfu jahli jahliga barkiisna yuqaalu waxaa la yidhaah wa adunnu waxaa masalada u malayna waa kaasaa jahliga barkiisna saasaa la sheegi jira waa majhuul meel wax uma yaalin waxaa la yidhaah waxaan u malaynaa waa kaasa alsl اkhaamis waalaauun asalka soddon iyo shaneeya almuxaafadatu ilaalin calaa ra'si maalika ra-sulmaalkaaga aad ilaashato saacaati umrika saacaati umr cumurika cumrigaaga saacadihiisa ah. ah waa inaad ilaashato raasulmaalka qofku hadduu ganacsanayo waxna waxaa la ydha rasulmaal rasumaal waa lafaha waa dhaqaalaha uu ganacsiga ku bilaabay waxna ribixaa la ydhahda waa faa'iidada qof kastoo caqliloo ganacsanaa wuxuu kow ilaashada horta rasulmaalka waa lafihii uu ganacsiga ku soo galay ah, shay uu ka soo baxshay toban shilin shan shilin ma gado meeshii kale waa wixiisiyuu qaybinah kow qofka marka waxa uu ku dagaalam aad u ilaaliya waa rasulmaalka waa lafaha waa qarashka uu ku soo shaqo galay faa'iidana kadibu raadiya marka haddaadba lafihii qasaarido faa'iide ma la suga waa maya kow adiga daalibcilmi markaa tood cilmi go'aansatay waxa kow aad la timid goobta waa cimrigaaga daqiiqad kastoo ka mida qaaliya weyn waxaad ku baran kartaa mas'alo weyn marka kow waktiga ilaasho haddaad rabto inaad wax barato ha kuu qorshaysnaado yuusan kaa khasaarin qof daalcilmiya ma dhici karta maalin dhan in soo marto usan wax cilmiya baran waaba maba noloshiisa ma aqbalaydaba maxaa kasaaro wuxuu dareemayaa gubasho ku socoto waqtigiisa sababtaa maalinkaas waa tega waxna dib dambe inuu soo laabama dib dambe kuugu soo laabama hadhow inaad ka shanlaytayno shanlaytaduna macno male waa wax murugo leh almuxaafadatu ilaalin way calaa ra'si maalika aad ilaali saacaati cumurika cumrigaaga saacadiisa ah raasulmaalka laguu sheegaa alwaqta alwaqta ixfad ilaali alwaqta waqtiga ilaali iqraa wey alwaqta alwaqta ixfad ilaali alwaqta waqtiga litaxsiili soo xasilinku ilaali fa kun waxaad ahaataa xilfa camalin camalka mid bahwadaag la'a laa xilfa badaalatin baagamuudda mid bahwadaag la'a ha noqonin waxaad noqotaa qof sidiisa camal asagu la saaxiib xilfi waxaa la ihahdaa shayga shayga la saaxiibka ah, bahwadaag waxaad la noqotaa shaqo sideeda wax qabo wax qabo wax qabo wax soo xasili waa inaad arintaas xilfi la yeelataa ah, iyo isbahaysi fakun noqo xilfa camalin camalka mid bahwadaag la'a ah. laa xilfa badaalatin shaqa howlla-aan iyo baagamuudo badaalada waa howlla-aanta waa shaqalaaanta shaqala-aanta wey baaga baagamuudo iyo mashaqaystanimo bahwadaag ha la noqon iyo wabadarin ibir ah, ibir iyo qooq wa xilsa macmalin shaqo mid laazima noqo mid shaqada laazima noqo laa xilsa tarahin cayaar mid laasimaha noqon iyo wasamarin cawaysin cawaysin habeenkii meelaha inta la fadhiisto la sheekeeyo taas waxa wey samar sheekada oo habeenkii lagu soo jeedo ah. biljiddi dhabnimo walijtihaadi dadaal falxifdu ilaalinta cala alwaqti waqtiga la ilaaliyo xaasilu wuxuu ku soo xasilaa biljiddi dhabnimo qof oo go-aan adag leh inaad tahay walijtihaadi dadaal wa mulaasamati dalabi cilmi dalbidda la laasimideeda wa mufaafanati alashyaaqi culummada la laasimidooda mufaafanadu waa muwaadaba wa mulaasama inaad mar walba un culummada ag fadhido wa musaafanati اlashyaaqi sheekhyaalka la laasimidooda wاlاshtiqaali ku mashquulid bilcilmi cilmiga lagu mashquulo qiraa'atan akrin adigu aad akrisane wa iqraa'an akrin aad qof kale u akrine wa mudaalacatan daalacasho wa tadaburan ku fekerid aad masalada aad ugu fekerayda maskaxda ku dhalaaline wa xifdan xifdin aad mutuunta xifdine wa baxan baarid masalo aad baarayda bal wax alla wixii ku arooray laa siyamaa waxaan maal lahayn oon ku sii jirin fii awqaati sharqi shabaabi dhallinyaronimada awalkeeda wakhtiyaalkeeda sharqigu waa awalka ah, dhallinyaronimada awalkeeda wakhtigeeda kaas kuma sii jiro waa wakhtiga maskaxdaad wax badan qaban karto waa wakhtiga aad wax badan qaban karto laa siyamaa waxaan ku sii jirin fii awqaati sharqi shabaabi dhallinyaronimada awalkeeda wakhtiyaalkeeda wa muqtabalilcumuri cumriga awalkiisa ama bidaayadiisa waa isku mid muqtabal muqtabalcumri waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan anshadulcumri cumriga wakhtigu u nashaad badan yahy qofka dhalinyarada wxuu is daali maydi waxaan qaban weyn maydi waay laakiin waxaas ma jirto waa soo baabaa waxaas waa soo baaba'da waa soo baaba'da soo ma jeedid waa soo baaba'aysa qofkii waxa weya dhalinyaronimada waaad qofka maskaxdiisu meel waay gaareen marka gabal aad la yaabto ood la yaabto qof uusan weligiis arag ninkii inta fiiriya dhihi jiray warmayna hebelaad haddi weligiis ma arag aabbihiisu yiqiin berri wuxuu gaarayaa kuu dhalay inuu yidha maandhow kumaadahe waa kii uu dhalay so ma jeedin kii uu dhalay uu lehay berri kumaadahe hmm, so ma jeedin marka waa nuucaas maskaxda marka laguma xisaabta lasma yihahdo waxaad maanta haydaa dib u hay doontaa dibaad u hay doontaa lasma yihaahdo lasma yihaahdo laysma yidhaahdo waktiga marka taasu kuma sii jirto waktigan aad a looga faa'idaystaa laa siyama waxaan ku sii jirin fii awqaati sharqi shabaabi dhallinyaronimada awalkeeda waktiyaalkeeda wa muqtabali lcumuri cumriga bidaayadiisa kuma sii jirto taasu iyo wa macdini alcaafiyati caafimaadka asalkiisa caafimaadka intaad haysato waa shay qaali ah beri cudurra iska imaanaya tabartu waa daciifayda faaqtanim ka qaniimayso haadihi اlfursata fursadan alqaaliyata ee qaaliga faaqtanim ka qaniimayso oo ka faa'iidayso haadihi اlfursata fursada alqaaliyata qaaliga waa dhallinyaranimada litanaala si aad u gaarto rutaba alcilmi cilmiga darajooyinkiisa litanaala si aad u gaarto rutaba alcilmi cilmiga darajooyinkiisa darajooyinka alcaaliyata sarayda fa innahaa dhallinyaronimadu waqtu jamci اlqalbi qalbiga aruurintiisa waqtigeeda weeye waijtimaacu اlfikri fekerka aruursanaantiisa waqtigeeda weeye markaad qof daalib cilmi oo arday yar tahay oo aadan xaas lahayn oodan caruur lahayn oon cid kale mas-uul aadan ka ahayn haddaad cilmiga dalbada cilmiga wax aan ahayn maskaxdaadu ka fakerine qalbigaagao dhan asaga kaliyuu ka fakera laakiin berri markaad mas-uuliyad qaaddo ood xaas yeelato xaaskii ka fakerto caruur xanuunsan ka fakerto mid gaajoon ka fakerto mid kaloo meel ku dayacan aad ka fakerto waxa weeyaan mas-uuliyaddii tolka iyo dadka wax ku yeelato oo la idhaha arrin hible xale kaa rabtaa arrin hiblena lagaama xigo arrin hiblena lagaama xigo khalaas wey maskaxdaadu meeqa meelood ka fakere toban meelood ka fakere casharka waa iska fadhidaa mukurahaan meelay aad jirtaaba soo ma jeedid markaad xataa xifayda carabka wax akraa maana qalbigu meel kalu jira laakiin maanta caruurka dhallinyarada ee halkaas la fadhiista awoodiisa maskaxeed iyo qalbigiisu darsigaana ku jira wax kale maxayna murugan uma taalla asaga mas-uuliyaddaas ma dareemayo hawl uma taallo badan war marka intaan qalbigaagu kala firirin oon maskaxdaadu meelo kala duwan ka fekerin ka faa'iidayso waa xifdi markaasaad maskaxdaada xifdi karta qalbiguna markaas wax qaba kara nimcadan waxaad garanay markay tagto qofku ma fahmo nimcadan ah. nimcadan qofka markay ka tagto bisuu fahmaa dhalinyaronimada ah. sirahda waktigaas baan wax ka faa'iidaysanlaha waxana ma tarto marka shanlaytadaas waxba ma tarto fainahaa dhallinyaronimadu waqtu jamci qalbi qalbiga aruurintiisa waqtigeeda weeye waijtimaacu lfikri fakerka aruursanaantiisa waqtigeeda weeye liqila muxuu aruursanaana fakerku liqilati shawaaqili waxyaalaha qofka mashquuliya yaraantooda iyo wasawaarifi waxyaalaha cilmiga ka leexiya can iltizaamaati alxayaat min iltizaamaati alxayaat oo noloshu waxyaalahay keensaydo ah iyo watara'usi madaxnimada iyo walikhifati dahri dhabarka fudaydkiisa iyo walciyaali caruurta fudaydkooda waxaa maskaxdu u aruursan tahay liqilati shawaaqil waxyaalaha qofka mashquuliya yaraantooda wاsawaarifu waxyaalaha ka leexiya cilmiga waxyaalaha ka leexiya cantu waa bimacnaa min can iltizaamaati اlxayaati min iltizaamaati اlxayaat oo nolosha waxyaalaha ay keensaydo ah qofka waxa weya hadhow inuu ka fekero nolol dhaqaale inuu ka fekero mas-uuliyad inuu ka fekero islaaxin dad kale inuu ka fekero intaasoo nolosha waxyaalaha ay keensaydo ah ayaa imaana oo ka sarfi doona cilmigan iyo wataruusi madax noqosho hadduu madax noqdo madaxdaasu si kasta noqdo waxa weyn toban qof madax ka yih beel dhammuba madax ka yih ummad dhammuba madax ka yih khalaas weeye intaas ummaddaas uu madax ka yah u ka fakera marka maantaas kama xadiis maskaxdiisu inuu xifdiyo iskugu imaame iyo walikhifati dahri dhabarka fuleedkiisa ah, haddii waxa weeyaan aad shan caruura iyo hooyada mas-uul ka noqoto dhabarkaaga wax weynaa saaran laakiin hadda dhabarkaagu intuu fududya Ah, intuu fudud yahay waxa weya ka faraqabso dhabarka fudaydkiisa iyo walciyaal caruurta fudaydkooda shaacira wuxuu yidhi ma lilmuxiili walilcawaali inamaa yascaa ilayhina aridu faaridu maa lilmuciili kii caruurta badnaa almuciil kaiir اlciyaal wey maa lilmuciili kii ciyaal ka badnaa iyo welilcawaali darajooyinka sare maxaa iskugu jira shaqada iskuma leh maxaa kii ciyaalka badnaa iyo darajooyinka sare mayagaa shaqada isku ka rabaa ma ka harasaw ka quusto dad kalaa maa lilmuciili kii ciyaalka badnaa maxaa u sugnaaday iyo welil cawaali darajooyinka sare inamaa wax kale maahan yasca waxaa u degdega darajooyinka sare alfaridu qofka keligiisa alfaaridu almutafaridu ee kali noqday oon ciyaal ka dambayn oon islaam ka dambayn oon mas-uuliyadu saarnayn qofkaasa u tartama inuu darajaadka sare gaaro laakiin qof shan iyo toban meelood ka fakeraya waxa weeyaan hadduu cibaadaadkiisa farad kaa guto ayuu bura jooga kaas darajo sare kaasu ma u tartamo waiyaaka wa ta'miira taswiif waxaan kaaga digayaa inaad madax amiir uga dhigto sawfa calaa nafsiga nafsadaada sawfa ma taqaan isagaaba kuu fasirayo wayaaka wa ta'miira taswiif waxaan kaaga digayaa inaad amiir uga dhigto naftaada calaa nafsiga nafsadaada inaad amiir uga dhigto sawfa markii arintaasu kaa xalismato kadib aad casharkaas baratid marka arrin heble aad ka soo jeesato intaas kadib aad wax xifdid arrin heble markaad ka soo tobanaa soo furmi markay tanu dhammaato toban kalaa soo furmi intaysan dhammaan taswiif aa la yihahda naftaada amiir inaad uga dhigto sawfa sawfa afcalu kada wayaaka waa kaaga digayaa wa ta'miira taswiifi sawfa inaad amiir uga dhigto calaa nafsiga nafsadaada falaa tusawif ha u dibdhigin linafsika nafsadaada oo sawfa ha u isticmaalin falaa tusawif ha u dibdhigin linafsika nafsadaada bacda alfaraaqi markaad ka soo jeesato min kada shay hebel wa bacda taqaacudi markaad ka fadhiisato min alcamali haadaa shaqadan hebla markaad ka fadhiisato camalkan ha u dibdhigin wahaakada walamru arrinku haakadaa sidaas weeye bal ilbidaara baad waa kasirsanta bal ilzam laazim albidaara deg deg hadda carab hadeer wax qabso bal ilzam laazim albidaara degdeg qabla an yasduqa intuusan ku rumoodin calayka korkaaga qowlu abiaxaan alqayni abiaxaan alqayni hadalkiisii xanatnii xaaniyaatu dari xataa kaanii khaatilun adnun lisaydi qasiiru اlkhadwi yaxsibu man ra'aanii walastu muqayadan anii biqaydi wuxuu yidhi xanatnii waxaa isoo laabtay xaaniyaatu dahri zamanka kuwa soo laaba Ah, zamanka kuwiisa wax soo laaba warka horeto nin tiriya dher u ahaa oo ragga ka dhex muuqda oo marka dadko ay soo wada fiiriyaan markaasuu isku soo laabmay markaasaad mooda inuu rukuucsan yahy markuu socdo ah, aw tiirigii ninkii xooggala hmm. xanatni waxaa isoo laabtay oo dhabarkaygii soo boortay xaaniyaatu dahri zamanka kuwiisa soo laaba dadka xataa kaanii waxaad i moodaa khaatilun mid gabraarsanaya ugaarka qofka dilaya oo raba inuu ugaar qabto caadi iskuma muujiyo ka islaabo oo foorarsado uu tartiib u socdaa soo maa <laughs> inaan ugaar u gafraarsaad moodaa tabaran sid iga noqotay ee cidan gaadaay lama ah hmm. kaanii waxaad moodaa khaatilun mid gabraarsanayo kaas gabraarsanayo adnu adnu xaalan u dhowaanaadhe lisaydin ugaardhe waxaad moodaa inaan gabraarsanayo ugaar u dhowaanayo saasaan ta u foorarsaday aan waxa weya jilbahaygii iyo wejigaygiia isku dhow jilbihii iyo wejigiia isku dhow kaanii waxaad moodaa khaatinun mid gabraarsanaya adnu inaan u dhowaanayaad moodaa lisaydin amase adnu xaalaan u dhowaana lisaydin qasiiru lkhadwi ana aniga qasiiru lkhadwi tilaabtiisu miday gaaban tahay ana tilaabtiisu miday gaaban tahay yaxsibu wuxuu u malaynaa man ra'aanii qofkii i arkaa anii aniga biqaydin inaan dabrana qofkii arkaa wuxuu moodaa lugaha xarig inuu iga xihan yahay walxaal lastu aanan ahayn muqayadan mid xarig lagu xihay wax xarig laguma xirna tabara dhigt ah, qofka ii jeedaa anaa meeshaa socda xuu la sulsulaa u leey odagu ah, malaha lugaha xarig looga xiray uu isleey odagaas ana anigii qasiiru lkhadwi tilaabtiisu miday gaabantaana oo mubtadaan soo qidarin siisana u day kartaa ka anii khaatilun annadaas aad saddex kabar siine kaanii waaba anigoo khaatilun gabraarana adnu waaba anoo u dhowaana lisaydin ugaar qasiirulkhawi tallaagtiisu miday gaabanta oo kale waa anigoo ah yaxsibu wuxuu malaynaa man ra'aani qofkii i arkaa anii horay u booti mafcuulkii waa kaas labaade anii aniga biqaydin xarig inaan ku suganahay wal u malaynaa lastu aanan ahayn muqayadan mid xarig lagu xidhayna ma ihi ee tabaraa sidaa i noqotay wa qaala usaamatu bnu munqid usaama ibnu munqid wuxuu yidhi maca amaaniina caafa dacfu fii jasadii wasaacanii dacfu rijlii wadiraabu yadii idaa katabtu fakhadii khadu mudaribin ka khadi murtacishi lkafayni murtacidii facjab lidacfi yadii can xamlihaa qalaman min bacdi xamli اlqanaa fii lubati اlasadi faqul liman yatamanaa duula mudatihi haadihi cawaaqibu tuuli اlcumri wاlmutadi usaama ibnu munqid wuxuu yidhi maca amaaniina sideetanka la jirkiisa caafa dacfu tabardaraa fasaadiya fii jasadi jirkayga sideetan markaan gaaray aa jirkii oo dhan tabardara fasaadida ku fiday jirkii oo dhan indhihii ku fiday dhegihii ku fiday lugihii gacmihii hal meel tabardaradii kama maqna jirkii o dhan ay ku fiday maca amaaniina sideetan la jirkiis caasa waxaa fasahaadiyey adacfu tabardaro fii jasadi jirkayga wasaa'anii waxaa i xumeeyey dacfu rijli lugtayda tabardaradeeda iyo wadiraabu yaddii gacantayda lulashadeeda gacantii waa lulane waa jarcine idaa katabtu markaa wax qoro nin caalimu ahaa oo shiik ah oo cajaa'ib eh, idaa katabtu markaan wax qoro fa qoraalkaygu khadu mudaribin mid isbaraanbaraya qoraalkiis weeye ka khadbi murtacish ilkafayni sida labadiisa calaalood qofkay lushaan qofka gariirka qabo gacmuhu ay gariireen oo lusha sida qoraalkiisiioo kale murtacidin oo isla gariiraya aadi moodaa markaan wax qorayo markaasa meesha meel ciyaal ku cayaaraad baa moodayda qoraalka caadi moodi mayda ila gacantiiya gariireyda gacantiiya gariireyda idaa katabtu markaan wax qoro fa qoraalkaygu khadu mudaribin mid isbaraanbaraya qoraalkiis weeye ka khadi murtacish ilkafayni labadiisa calocalood midkay lulanayaan qoraalkiisoo kale murtacidin oo isla gariiray kaasoo kale qoraalkaygii noqday wuxuu yidhi facjab la buu yidhi lidacfi yaddii gacantayda tabardaradeeda can xamliha inay qaaday ka tabardarnaatay qalama qalamku ay dhiba culays ugu yahy markay gacanta qaadeen goormay ka tabardarnaatay bacda xamli waa xamligii halkaas ogow had bacda xamli اlqanaa waranyaalka qaadidoodii ka gadaal fii lubati اlasadi libaaxa rubadiis aan u qaadi jiray shalay wuxuu dhintay labooda waran aan halkaas rubada libaaxa ku dhufan jiray soo ma jeedid maantana qalinkii markaan qaadi taga gacantu lulane oo idhibe qalinkaan culays u arkaa hmm, shalana waran aan waranan ta qaado aan waxa way halkaas rubada hunguriga salkiisa aan libaaxa ku dhufanay oona waxba u arkayn soo ma jeedid facjab layaab lidacfi yaddii gacantayda tabardaradeeda can xamlihaa inay qaado ayay ka daciiftay qalaman qalam bacda xamli اlqanaa waranyaalka waa qanaatun qanaa jamc wykano waranyaalka qaadidoodii ka gadaal fii lubati اlasadi libaaxa rubadiisa ay u qaadi jirtay gacantaydu faqul waxaad tidhahdaa huu yidhi liman yatamanaa qofka jeclaada duula muddati muddadiis unay dheeraato dibaan wax ka bara dibaan wax ka qori doona qofka muddadiisu inay dheeraato jeclaata haadii sifadan aan kuu sheegay cawaaqibu tuuli cumri cumriga dheeraanshadiisa cirbyaalkiisu waa saas waxaad sugaydaa inaad tabar daraado ah, cumriga dheeraanshadiisa cirbyaalkiisu waa saas iyo walmudadi muddooyinka waa jamcu muddatin marka ha sugin haddaad istidhaahdo waxa weeyaan dib u dhig waxaa dib iskugu dhiga waa tabartaadoo baaba'da maahan wax kuu soo socdaa waqti wax ku barato Ah, waxba ma aha wuxuu ku yidhi shiiku fain acmalta haddaad ka shaqaysido albidaara degdeg degdeg haddaad ka shaqaysido oo aad wax walba qabo maanta qabo maantaad wax qabsan karta maantaad fursad haydaa qabo qaabkaastaad u shaqaydo ee dib u dhig kaas ka xifdi doontaa kaas ka baran doontaa haddaadan dhihin ee maanta hadda wax qabso hadda wax qabso qaabkaastaad ku shaqaydo haddaad qaabkaas ku shaqaydo fain acmalta haddaad ka shaqaysido albidaara degdeg fa haadaa camalkaasu shaahidun waa markhaati markhaatigoo minka xaggaaga ka ahaaday calaa annaka adiga taxmilu inaad xambaarsan tahay kibar alhimmati himmad weynan filcilmi cilmigan aad u xambaarsan tahay waa calaamad wanaagsan waa markhaati wanaagsan mar haddaadan waxba dib u dhiganayn ee aad wax walba hadeer qabso aad ku xisaabtanto laakiin mar hadday noqoto halkaas markaan ka soo jeestay noota aniga cilmi cilmi adu isma haydaan alslu sadis waalaauun ijmaamu nafsin nafta loo raaxaynteeda asalka soddon iyo lixeeya waa nafta in marmar loo raaxeeyo marka haddii halkee loogu raaxay doona mabarooniya la cayaarsiina maya iska fiiri khud qaado min waqtika waqtigaaga xaggiisa suwaycaatin saacada ka qaado saacadahaasoo tujimu aad ugu raaxaydo bihaa saacadaha nafsaka nafsadaada fii riyaadi اlcilmi cilmiga beerihiisa aad ugu raaxayna nafta marka la nasina meel kala lagu nasi cilmigu waa kala culusi cilmiga haddee fiqi ama xadiid ama tafsiir ama naxwi ama sarfi ama usuul fiqi markay tahay nafna shaad laha bara karto marka aad daasho waxaa jira cilmi aan laga daalin kutubaha qisaska iyo maarata ka hadla kitaabaha mahmahyooyinka ka hadla iyo kuwaasaa la iska soo qabsadaa markaasaa markaa daasho la akriya ah kuwaasaa lagu nasana meesha nasiinadu waa halkaas maaha banooniga marka aad markaad nashaadka leedaana cilmiga adagaa la akriya naxwadii sarfigii fiqigii usuulkii xadiidkii tafsiirkii waa cilmi adag oo raba maskax la dhalaaliyey in lagu dhalaali lagu fiiriyo marka maarata aadaashogtaada meesha la dhigtaa oo qisaska oo qisas beenbeenada lama rabo qisas fiican oo xikam leh mahmaahiyooyinka kutub mahmaahiyo kaliyahaa jira oo la jamcu amhaala laydhah mahmahyooyinka carabiga kuwaasaa la iska akriya si war min xayaat saxaabo kale daad meeshan iska soo dhigato oo markaad daasho aad la kala baxdo ka daali maydi xiiso iyo waxa weyaan xamaasadaaba kusii gelay markaas markaad laakiin xoogaa nashaad yeelato si war min xayaat saxaaba xalaal iyo xaaraam ka bara maydi inta agga la dhigo <laughs> waxaa la akriya cilmiga marka cilmigaa la akriya laakiin markaad maaragtay aad xoogaa daashooda xoogaa wax akri weydo nafta laguma sii dhibo haddii qofku uu awoodda naftan loogu talagalay ka badan uu bixiyo waxay noqonaydaa inuu daalo naftu marka dambe ay fadhiisato dib dambena u nashaadi weydo naftu waa daabadaadii daabadaada marta rati amase daabad kale markaad ku safraydo markaad cabaar wadood meel ku gaarto haddaadan daajin oodan nasin meeluu kula fadhiisana meel cidlaa kugula dhaca marka naftaadana waa saas oo kaleeto waktigay nashaad kaleedana waxbaa lagu qabtaa markaasira waa daashayna mar waa la seexdaa mar kutubtaas xikamkaa la akriyaa maskax dhalaalinta tirada badan waa laga daaya marka dambe xadkeeda lama dhaafsiiyo daad xadkeeda dhaafsiido waxaa dhacda maskaxdii xanuuno katara iyo waxaw inay yimaadaan oodan dib wax u baran dambe marka waa taas wey ijmaamu nafsi nafta loo raaxaynteeda khudqaado min watika waqtigaaga xaggiisa suwaycaatin saacada yar waa taskiir suwaycaatin saacada yar saacadahaasoo tujimu aad u raaxaydo bihaa saacadaha nafsaka nafsadaada aad ugu raaxaydo fii riyaad اcilmi cilmiga beerihiisa aad ugu raaxaydo oo min kutubi muxaadaraat kutubta muxaadaraadka la yidhaahdo isagaa kuu fasiray athaqaafa caama kutubta ka hadla oo fani gaara maaha kuwaasoo kalea la aqriya faina alquluuba quluubta yurawaxu waa loo raaxeeyaa canhaa can ilcibaadati cibaadada saacatan saacatan saacad saacada cibaadada looga raaxeeya oo laga nafsiya haddaad istiraa cibaadada daqiiqad walba ha wado marka dan waa kaa daale marka xoogaha marmaraa laga raaxeeya wa filmauuri wa filcahari waxaa ku sugan alma'huuri ee laga soo guuriyey can amiiri اlmu'miniin cali bn abi aalib radi allahu canhu annahu cali qaala wuxuu yidhi ajimuu u raaxeeya haadihi اlquluba qalbiyaalkan wabtaguu lahaa u raadiye daraa'ifa alxikmati xikmadda kuweeda la wanaagsado xikamka la wanaagsado mahmaayooyinka iyo fawaa'idda iyo qisaska waxyaalaha maaragtay la wanaagsado xikmad fiic macaan ah ikamkaasaa lagu nasiiya xikamkaasaa lagu nasiiya wabtaquu u raadiya lahaa lilquluubi qalbiyaalka daraa'ifa alxikmati xikmada kuweeda wanaagsan ah, dariifka waxaa la idhahdaa adayibu naadir aa la idhahda shayga wanaagsan oo naadirka aa la idhahdaa dariif adariif adayibu annaadiru ah, shay dayib ah naadirna ah, oo aan shay badan ahayn kaasaa la yidhahdaa fa quluubtu tamallu way daashaa kamaa tamallu labdaanu sida jirku u daalo badanyaalku siday u daalaan saasaa kaloo qulubta u daashaa marka waa la nasiya marmar wa qaala shaykhulislaam ibnu taymiya wuxu uhi raximahullah fii xikmati nahyi reebidda xikmaddeeda wuxuu ka yidhi canitadawuci sunna falashada layska reebo fii mutlaqi alawqaati watiyaalko dhan wakhtiyaalkoo dhan ee la sunnaysto sharci islaamka arteen wakhtiyaal aan la ogolaynaa jira sunno mutlaqa in la tukado maxaa la reebo wuxuu xikmadda ku jirta waxay tahay nafta in wakhtiyaal cibaadada laga celiyo oo hadhow marka lagu soo daayo iyadoo nashaad u leh ay soo aado xikmadda taasaa ka midu leey taasaa ka mida wa qaala shaekh iسلام ibn taymiya wuxu uhi raximah الlah fii xikmati nahyi reebidda xikmadeeda can itadawuci sunna falashada layska reebo fii muطlaqi اawqaati waqtiyaalkoo dhan bal fi nahyi reebidda canhu can itadawuci layska reebay bacd alawqaati waqtiyaalka gobolkood masaalixu maslaxooyina ku sugan masaalixdaasoo u qaru kale oo maxay tahay masaalixdaaso oo min ijmaami nufuusi nafyaalka in loo raaxeeyo ah bacd alawqaati wakhtiyaalka gobolkood loo raaxeeyo min iqali lcibaadati cibaadada culayskeeda looga raaxeeyo kamaa yujannu sida loogu raaxeeyo binawmi hurdada iyo waqayri wax kaleba walihaada saas daraaddeeda qaala mucaadu mucaad ibnu jabal wuxuu yidhi inii aniga la axtasibu ajaran ilaahay uga raasana nawmatii seexashadayda kamaa axtasibu sidaan ajarka uga raadsana qawmatii qiyaamkayga salaatuleilkayga ah. habeenkii salaatuleilka sidaan ajar uga rabo isdhigidaan isdhigaynu isleeya xoogaa jirku xoog ha yeeshana ayadaan ajaraan ilahay uga rabo oo waxyaala xataa dabiiciga ahaa qofka niyo saalixa markuu yimada cibaadada isku bedelaya maxaa yeelay waa wuxuu u kaalmaysanaa cibaadadii daacadii u kaalmaysanaa hurdada saasuu yidhi inii aniga laactasibu waa ka ajar raadsanaa waa ka ajar gurubsanaa nawmatii seexashadayda kama actasibu sidaan uga ajar gurubsanaa qawmatii qiyaamkaygii salaatuleylkayga wa qaala wuxuu yidhi shaekhulislaam ibnu teymiya raximah ullah bal qad qiila waxaa la yidhi ina min jumlati waa shaekhulislaam ibnu teymiya wa qaala shekh taymiya wuxuu yidhi bal qad qiila waxaa la yidhi inna min jumlati xikmati nahyi reebidda xikmadeeda waxaa ka mid ah can itadawuci sunna falashada layska reebay tadawuca almuطlaqi oo mudlaqa ah fii bacdi alawqaati waqtiyaalka gobolkood xikmadaas waxaa ka mid ah ijmaama nufuusi innada isimkeedii wey ijmaama nufuusi nafafyaalka in loo raaxeeyo fii waqti nahyi waqtiga layska reebay salaada litanshada si ay ugu nashaado oo ay firfircooni ugu hesho lisalaati salaada fa inahaa nafafyaalkii tambasidu way u soo fidaysaa ilaa maa camal kaanad ay ahayd nafafyaalku mamnuucatan mid loo diiday minhu camalka hadhow markii wakhtigii dhammaado oo wakhtigii cibaadada la gaaro salaada la gaaro naftu waa cibaadadii u soo fidaho nashaad ayadoo u leh ay u fideen fa inahaa nafafyaalku tanbasidu way u soo fidee ilaa maa camalkii kaanad ay ahayd mamnuucatan mid loo diiday minhu camalka wa tanshadu nashaad ayay u yeelanee lisalaati salaada bacda raaxati raaxa ka gadaal wallaahu aclam uu yidhi shekhulislaam ibn temiya idinkugu yaalla caashiyada majmuuc lfataawaha wey hadalka walihaadaa sidaas daraaddeed uu yidhi shiiku kaanat ilcudalu fasaxyaalku waxay ahaayeen fasaxyaalka alusbuuciyatu oo usbuuca loo nisbeeyey fasaxyaalkaasoo lidulaabi ardada u sugnaatay waxay ahayd muntashiratan mid faaftay mundu amadin wakti laga soo bilaabo waktigoo baciidin fog sidaas daraaddeed usbuucii in wakti ka mida ardada cilmiga laga joojiyo la fasaxo maaha wax hadda soo bilowday wakti hore ay jiri jirta usbuucii maalin ama maalin iyo gelin aa la siina ardaga oo uu nasto ballamada iyo uu ku aadsanaa iyo qaraabo salaamka iyo danaha kale uu ku aadsanaa markaas muxuu imaanaa hadhow afariy labaatan saac hadduu cilmigii culayskiisii ka nastay asagoo nashaad oo usbuuca dhan shaqay kara uu imaana fasaxyadaasu maaha wax cusub waqti dhow weligeed muslimiinta waa yiqiineen fasaxaas in usbuuca maalin ka mida laakiin haddaad iskugu jido maalinka asbuuciio dhan ardaygii waa baabaa marwaa fariisana ah, maskaxdii culayska ka badana qulays ka badana walihaada sidaas daraaddeed kaanat ilcudalu fasaxyaalka waxay ahaayeen fasaxyaalka alusbuuciyatu ee subuuciga lidulaabi ardada xaalay u sugnaadeen muntashiratan mid faaftay mundu amadin waqti laga soo bilaabo waqtigoo baciidin fog wa kaana alaqlabu sida badan fiiha fasaxyaalka waxay ahaa jireen yowma aljumucati wa casra alkhamiis ah, maalinta jumcada iyo casirka khamiisaad waa galab khamiisaad marka la gaaro casirkii ardada lasii day jir maalin jumcaana waa ay leeyihin sabdi waa inay yimaadaan nafsu dariiqaasaan qur-aanka kusoo baranna <laughs> macalimiinteennu saasay ahay maalinta khamiista markii la gaaro duuro casri waana sii day jire noocaasay ahay macalimiinteennu marka waa dariiq hore oo lakala dhalay dariiq hore oo lakala dhaxlay wey maahan wax soomaali kaliya ku gaara maaha waa dariiq lakala dhaxlay oo diinka lagu bara jiray soo ma jeedin wa cinda bacdihim culummada gobolkoodna yowma hulaa wa yowma alinain labadaasay sii day jireen culummada gobolna talaado iyo isniin ah, ilaa adduunku muslimiintu meelo badanoo kala duwanay joogeen wa fii ciid اlfitri fiiri ciidulfitriga iyo waladxaa ciiduladxaha min yowmin maalin laga bilaabo ilaa alaaati ayaamin ayaa fasaxu ahaa jir ah, nafsu waxa weeyaan ciidulfitriga laakiin soomaalida gobola hal maalin ka dhigi jiray hal maalin laakiin ciiduladxa waa saddexdaas iyada markaa waa dariiqo hore oo culummada muslimiintu kala dhaxleen walamru haakada saasuu arinku ahaa ah, fasaxyaalkaas saasay ahaayeen wuxuu ku yidhi meelahaad ka fiiri laheed kutubtii hore meelahaad ka fiiri laheed fasaxyaalkaas fasaxyaalkaas kutubtay ku yaalleen maaha wax iska sheeko ah. ah kutubta aadaarta waxbarashada iyo siirada ka hadasha aa sheega waktigaas ardayga la fasaxa waktigaasu soo xaroona saasay culummadu u kala dhaxleen miaaluu kuu tusaalayna maraajic si aad ugu laabato kutubtaas wanajidu waa helaynaa daalika fasaxaas fii kutubi aadaabi tacliim kutubta ka hadasha aadaabu tacliim ayaan ka helaynaa iyo wa fi siyari siintu hoos dhiganta kutubta taariikhda ka hadasha wa minhu waxaa ka mid ah marjica wa minhu marjici waxaa ka mid ah calaa sabiili miaal maahan kutubtii ka hadashay oo dhan waa tusaale tusaale yar kaasiina wa minhu marjica waxaa ka mid ah calaa sabiili miaali tusaale ahaan aadaabu lmucalimiin kitaabka la yidhaha aadaabta mucalimiinta laga rabo inay ardada ku dhaqaan oo ku maamulaan lisuxnuun shiika leeraha iskale safxada boqol iyo afar ka fiiri waxaa ka mid a ah, warisaalatu lmufasila risaalada la yidhaahdo lilqaabisiy u sugnaatay shiikaas safxada boqol soddon iyo shan ilaa boqol soddon iyo toddobo waxaa ka mid a ah, washaqaa'iq nucmaaniya kitaabka la yidhaahdo safxada labaatanaad wa kitaabkan oo ah ashaqaa'iq annucmaaniyu ka soo qaatay kitaab fii abjad اlculuum kitaabka la abjad اculuum sheika iskale ah, kitaabkaasuu ka soo qaaday juuska koobaad boqol sagaaan iyo an ilaa boqol sagaahan iyo lix iyo wa kitaabka la yidhahda alaysa subx biqariib kitaabka la yidhahda oo uu iska leeyahay shiika la yidhahda daahir ibn caashuur kitaabkaas asna ka fiiri waxaa ka mid a ah wafataawa rashiid rida raqamka kun laba boqol toban iyo labo wa mucjam اlbuldaan juuska saddexaad safxada boqol iyo labo wa fatahwa shaekhulislaam ibnu teymiya juska labaatan iyo shanaad safxada saddex boqol toban iyo sideed saddex boqol iyo labaatan ilaa saddex boqol labaatan iyo sagaal intaasoo dhan waxay ka hadlayaan aadaabta laga rabo macalimiinta iyo waktiga ardayga la fasaxa ayaa ku taalla marka marmar inaa nafta qofku hadduu usbuuc oo dhan uu yidhah waxbaan aqrina ousan wax fasaxa lahayn iyo waxna siinaa maya naftu intaas ma awoodeydo marka meel cidlaay kula fadhiisanay allah subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed